ka dheer wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ku beegan tahay toddobada bisha kow iyo tobanaad sannadda labada qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda nisa oo gacanta ku dhigtay ku dhowaad soddon ruux oo lala xiriiriyey in ay ku biri rabeen ururka al-shabaab iyagoo kusii jeeday maleeshiyaadka ku sugan gobolka shabeellaha dhexe waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada luuq oo kasii dartay kadib daadad ku rogmaday xilli gebi ahaanba magaalada ay biyo qariyeen go-doonna ay gashay haddaba waxaan eegi doonaa xaalka deegaanada ku xeeran degmada luuq iyo isla degmadaas dhexaadahan waxay geysteen dhammaan silooyinka degmooyinka ilaa boqol tuulo amal eeriyada kala duduwana inay isu gudbi waaye marba markaasi damasgana ay sii ballaaratay ay yihiin xarmaha barakacayaasha inay fatahaadihii saameeyeen xaafadihii degmada luuq meel ay caawa roon ma jirto hay-adda maareynta masiibooyinkana waxa ay shaacisay khasaaraha ay sababeen daadadka iyo fatahaadaha webiyada ay ka geysteen qaybo badan oo ka mid a ah dalka waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan xaaladda magaalada garowe oo degan caawa kadib israsaaseen culus oo maanta ku dhex martay ciidamo ilaalo ah xubna ka mida ah mucaaradka maamulka puntland iyo ciidamada maamulkaas waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan hobolada waaberi waxa ay ka tacsiyeen geeridii ku timiday allaha u naxariistee maaray ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka maxamed xasan barro uu ku geeriyooday magaalada nairobi qodobadaas iyo qodobadii kale ee nugu soo korno intaan barnaamijkaynu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ah barnaamijkana gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan haddaad mooddo qoyohow dagaalkii dadweynaha iyo doonistiisii saas kudiga rogan oo ay dib ugu noqon inay saas kudiga rogan oo ay dib ugu noqon dabaa hooska noolaan cidiina damin karin cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale waa kuma abwaan abwaanow kuma tahay afkiisaa oraah laga maqlaa aayatiin wacan bulshuu ugu adeegaa siduu aabbaheed yahay dadka lama ekee wuu eg yahay ruux abwaane abwaan waa abkii waanada gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon leenahay haddii aynu ku bilowno hay-adda nabadsugiidda sirdoonka qaranka waxay gacanta ku dhigtay ku dhawaad soddon ruux oo lala xiriiriyey in ay al-shabaab ku biiri rabeen kuwaas oo ay iskaga kala gooshi rabeen shabeellooyinka iyagoo u socdaalayay qayba ka mid a ah gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo maleeshiyaadka ka tirsan al-shabaab ee ku sugan ay doonayeen in ay gaaraan waxaana lagu qabtay maleeshiyaadkan ama xubnahan ay nisa qabatay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dib ayaan ugu noqon doonaa qodobkan balse haddii aynu eegno xaalka degmada luuq ayaa aad uga sii daraya kadib daadad halkaasi ku rogmaday iyadoo sidoo kale webiga jubba ee mara degmada luuq uu gebi ahaanba ku fatahay magaalada waxaana magaalada gebi ahaanba qariyey biyaha daadadka iyo fatahadaha iskugu darsoomay ayaana waxa ay magaalada luuq u wajahaysaa xaalado halis ah iyadoo ay ka dhalan karaan qatalo waa khataro caafimaad darro inkastoo degmadan aysan ku geeriyoonin dad iyo sidoo kale dunyaba oo laga baaqsaday arrinkaas oo marka ay ka cayntaan haddana waxaa jira in gebi ahaanba magaalada ay fatahaada webiga iyo daadadku ay gaareen dhammaan qoysaskii ku jiray magaalada ayaa ka barakaceen waxaana ay goobaha buuraha ah u barakacayaan dadku si ay biyaha ay kaga dhex baxaan xaalka degmada oo kasii daraya iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhowaad boqol deegaan oo degmadan hoos yimaada iyo kuwo kale oo deegaano iyo degmooyin kale hoostaga ah in ay qariyeen gobolka gedo gebi ahaanba waxaa ka taagan xaalado halis ah oo ay sababeen fatahadaha iyo daadadka ku rogmanaya magaalooyinka iyo degmooyinka waaweyn ee gobolkan uu leeyahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada luuq cabdicasiis sugow salaad ayaan wax ka weydiiyey xaalka degmada luuq oo gebi ahaanba go-doon ku jirta bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan wansanaha baadigo ay ahaan saciid magacaygu waa cabdicasiis sugow salaad bilco waxaana ahay gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada luuq runtii aada iyo aad baa umahadsantiin walaal sida wanaagsan oo warbixinta degmada luuqa noo wareysa degmada lo walaal waa degmo aada iyo aada u ballaaran boqoraafi ahaan iyo ka deegaan ahaana waa deegaan aada u baabulishan badan dadkeedan ay yihiin beeraley iyo xoololey waxaa maanta laisku haysta maal maaha ee nafta iyo bili-aadanka sidii loo safta garayn lahaa iyo dhibaatada degmada loo ka jirta dhibaatadaas oo alxamdi al-shukr ay tahay roob ilaahay keenay roobkii oo kale isu badela masiibo ilaahay hanaga mijeeyo taasna waxay cadaynaysaa sida ay dadka reer luuq ay yihiin xaaladda ay ku jiraan degmada loo sida loo yaqaano waxaa ku weerarsan webiga ee jubba wayna kusoo laalaabtaa sideeda dhamaalna hal jid baa soo galo jidkaas oo xamarka imaado u baxa gobolka dada degmooyinkiisa kale runtii waxaad arkaysaa sida ay masiibada ay u tahay marka koowaad oo roobkan da-een luuqsiga inta badan waxaa ku daro togag waaweyn oo ka imaaday dhanka ethoobiya iyo dhanka soomaaliya runtii dadka reer iyo reemiga marka koowaad ee roobkan iyo daadadka wata iyo webiga juba oo asagana jiday oo xaafadihii dhamaan deegaanada ku jiday iyo meelo kala duduwan marba marka kasii dambeysana ay noqonayso xaalada xaalad kasii daran runtii waxaan leeyahay meeshan waxaa ka dhacay waxaa masiibo qoran taasoo saameynaysa dad iyo dunyo intaba aysa maanta xaalad adag ku jiraan degmada muqdis ku nool sababtoo ah adag ay maanta meel u baxaan aysa haysanin noloshooda is-aasigu waayay kaneecada meel ay ka galaan haysanin biyaha baadka iyo xooga u socdaan xawliga la dareemayo iyo sababaha sababaha ugu dhigan waxaawaa degmada luuqbuun dooyinka gobolka gada buundada ugu dheer waayo runtii maantana waxay wajahaysa waa xaalad aada iyo aada bili-aadinimo ah marka koobaad roobabkan iyo duufaanadan iyo fatixaadahan waxay geysteen dhamaan silooyinka degmooyinka ilaa ilaa adiga boqol juula ah camal eeriyada kala duduwana ah inay isu gudbi waaye marba markaasi damascano ay sii ballaaratay ay yihiin xaramaha barakacayaasha inay fataxaadihii saameeyeen haddana ay wajahayaan xaafadihii degmada luuqmaanta aysan jirin halka keliya uroolad oo ah dhanka muddada la dhaxaya ee sheekh maxamed ay ka jibiyeen wardhiigli ka jibeen meel ay caawa reeluuq ay taawadeen xarkawaad meel ay caawa roon ma jirto runtii dadka ku nool xaalad waxay wajahayaan bili-aadamnimo xaafad ee nololeed taasna waxay keenaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamdi cabdi barre gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland mudane axmed islam iyo madaxweyne ku-xigeenkii golaha wasiirada runtii waxaan dhihi karaa ummaddu waxa la xukumo waa dad dadkuna marka ay xal rabaan ay xaalado ku jiraan waxa fiican in lala kaysado beri waxaa la xukumi doona insha allah waxaa weye waxaa la xukumay dhul lama xukumay dad baa la xukumaa dadkana maanta nolosha ay wajahayaan reegado ma mudno waxay xaq u leeyihiin in la garab istaago oo duruufaha iyo waxyaabaha ku xeendhaaban maanta lala qaysado runtii anoo bulshadeyda degmada luqaasana duruufaha iyo xaaladaha ay ku jiraan ee walaal insha allah kullay hay-adaha samfalka humanitarianka aada iyo aad baan u magaan hay-ado kamid ah in ay doomo soo gaarsiiyeen sida world division iyo dhamaan iyo hay-adaha kale oo soomaaliyeed sababto a ah dadka maanta waxay ku kala gudbayaan waa doon bay noqotay nolol ma jirta wax ay haystaan ma jirto faqiir iyo taajir maanta dadka ku nool degmada luuq xaalad waxay bahayaan bini-aadinimo xaalad ay isu bedeli karta macaluul caafimaad dara sababtoo a ah musqulihii baa biyihii ka joo korayaan biyihii musqulihii soo baxay baa guryihii geli guryihii baa sii dumiya marba meel kasii dambaysay biyaha kasoo galayaan dadku meel ay u baxayaan ma haystaan oo fatahaadii webigii ayaa dhinaca buundada dhamaale biyihii ka korayaan ee runtii waxaan dhihi karaa xaalado bili aadaniyo aada iyo aada halis u ah taasna ay tahay wax shuruucyada caalamiga iyo waxyaabaha dhibaatooyinka soomaaliya qayb kamida ah meesha uga daran ay ku dhacda inay tahaan aaminsana waa gartay khasaaro intee la-eg ayaa ka dhashay marka tan iyo markii ay fatahaadahan ay ku dhifteen degmada low khasaaro eh, dhimasho ma dhicin alxamdulilah laakiin khasaaro hantiyeed iyo khasaaro umadeed inta way jirtaa sababtoo ah dad aanan ganacsanaynin oo waxay ku ganacsan lahayn oo meel ay istaagaan ninka xoogsan oon xoogsan karin oo biyaha iska moosaya guryihiioo sii dumayo nolosha bini-aadamnimada qofka nolosha maadooykiisa karkafagareyn meel ku karkagareey malaha meel ka baxa malaha meel kalu aada ma garanayo degmadii hal irid iridridi iyo buundada intuu dhexaysana meel la maro malaha waa dad iska tagtaagan mar sariiraha fuulaya mar haday cuno haystaan cunadooda ay haystaan inay ku karsadaan baaldiyo korkiisa sababaha iyo daruufaha ay wajahayaan marka waa dareemi kartaa walaala degmada nuuq waa degmo jasiirad ah oo sideeda dhammaana weliba ku weedaarsan yahay dadkeedana ay yihiin dad xoolo dhaqati iyo beeraley dadka xoogsatada iyo beerihii iyo dalagooda lamaba hayo saaka waxa aan maraynaan suurtagaraynaya waa nafta bili-aadamka shayga kaliya ugu muhiimsan sababto a ah dad biyo ay ka koreeyaan marba marka kasii dambeysa gubiga jub uu kusii dhufanaya xaafada xaafado kasii daran ilaa la dareemaya laba toban meelood oo kamid ah webiga inuu ka jibiyey oo dhan kasta leh oon hal dhinac ahayn runtii xaalada adag bay wajahayaan anoo afku maamulka gudoomiyaha degmada luuq anaga kale iyo mugdoomiye ku-xigeenka labaad amnigii siyaasada gobolka istaraatiijiyada iyo waxyaabaha iyo waxqabadka aan bulshada wadna inaan dadka samata bixina meelaha buuraha korkooda inaan saarnay ayaan maraynaa buurihiin meel loo maro malaha biyaa jaray marba markadkasi halka wadada noo furnayd maanta iyo xalay bay biyo ku dhufteen hmm. buundaday biyaa ku socdo meel la aada madax cidno ma maqno xeello maqano ilaa dadkaas helikabtar lagu daabulo oo jihooyin kale iyo jahooyinka la hela ilaahay ha naga nijeeyo walaal intaas baan leeyahay degmada luuq sida la ogsoon yahay webiga ayaa ku hareereysan gudaha magaalada ma buuxsantay oo biyaha miyaa soo wada galay mase qaybo kamid ah oo cadaad ayaa jira oo dadku ay iskugu karaan maya walaal ma jiraan dhammaan degmada luuq meelaheeda kala duwanba way saameysay meel aysa ka dhigin ma jirto dhibaato iyo meel ay wax u horseedeen ma jirta ma garad maxaa tallaabaha oo qaadeen marka hadda walaalow ana waxaan wadnaa inaan dadka meel aadina jihooyin u samayna tixgelina meelaha ay jiraan meelaha kale ka qabana badbaadina marka walaal waxyaaba noocaas insha allah waana wadnaa dadaalkeeda iyo wixii aan qaban karna laakiin waxaan wax gacanteena ka wen waaye wax ay maamul degmo keligiis qaban karaan ma aha maamul gobol maaha stage maaha waa wax masiibo qaran oo soomaali iyo dad walba soomaaliyeed oo muxsad ilaahay wax siiyey dadka walaayahood oo maanta duruufta iyo dhaxanta iyo biyaha ku dhex jira oo hooyada le oo waayeel kale inaan caawa loo gurmado ay yihiin waxayna xaq u leeyihiin soomaalinimo hadday jirta iyo dareen iyo islaamnimo caawa meesha lagu gurman lahay maraysaa walaal ugu dambeyntii marka maxaa codsanaysaa walaalow waxaan codsanaa ilaahay baa wax la codsada ugu muhiimsa ilaahay subxaana watacaala inuu waxaa naga dulqaado marka labaadna de dal soomaaliyeed baan nahay waxaan rabnaa hay-adaha samafalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne waxaa la xukumo waa dad dadkuna maantay badbaadan raban hay-adaha samafalka waxaan u jeedinayaa daaqa caalami ah ee walaalayaal dadkeyna waaya xilliga ay wax mudan yihiin ummadda in loo qabto waa maanta maanta qofka aan wax u qaban berri ummadda waxay u taraysa ma jirto sababto a nin aan maanta daf shidan karin noloshii asaadiga samaysan karin berri waxay u gelaysaa malaha walaalayaalo maanta ayaa walaalihiin ay mudan yihiin xaquuqdii iyo waxa aasinaheedeen siiyo annagu waxaan rabnaa bulshadaa si cadaalada ah iyo wax walba loo qaban karo cid walba u qaban karto sharoodkuma shareera waxaan rabnaa cid walbao saabuun hataa kalaas biisayn karta ummadda maanta inay soo gaarsiiyo sida ugu dhaqsiya habada cabdicasiis sugow salaad gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada luuq oo iga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahadaha iyo daadadka rababka ay sababeen iyo fatahadaha webiyada ama webiga jubba ay ka geysteen magaalada luuq iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow oo iga warbixinaya ayuu ahaa gfgflagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa saaxiibayaal xog waraysi aad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno hay-adda maareynta masiibooyinka ayaa waxa ay shaaca ka qaaday khasaaraha ay sababeen daadadka iyo fatahaadaha ee ka dhacay dalka maalmihii lasoo dhaafay ku dhowaad soddon ruux ayaa ay saameeyeen amaba ku geeriyooday daadadka ay geysteen roobabka ka dacay qaybo badan oo dalka ka mid ah iyadoo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si isku mid ah ay daadadka roobabku ay sababeen ay ka dhaceen waxaa sidoo kale webiyada dalka mara ay ku fataheen goobo badan oo dalka ka mid a ah kumanaan ruux ayaa ay saameeyeen sida hay-addu ay sheegtay iyo sidoo kale qoysas badan ayaa ku barakacay waxaana gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin cabdulle uu ka warbixiyey xaalka guud ahaan dalka uu ku sugan yahay oo ay sababeen eh, fatahadaha iyo daadadka roobabka waxaan eh, halkan u taagannahay eh, iyadoo bisha ay tahay toddoba maanta saacadduna ay tahay hal saac habeennimo waxaan rabnaa inaan eh, idinla qaybsanno warbixinnada iyo xaaladihii runtii eh, roobabkii ba'naay oo maalmaha da'ayay iyo waxyeeladoodii eh, dabcan roobabkan horan uga dignay inay xaaladan runtii nagu soo socotana waan qiyaasaynay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ummadda soomaliyeed meel kasoo joogtaba alla fududeeyo dadka ay saamaysay ilaa iyo hadda waa oo qof dhimashadu waxay gaaraysaa qof dadka ku barakacay waxay gaarayaan oo qof waxaan ognahay runtii gobollada ugu daran ay saamaysay Eh, waa gobolka gedo eh, jubbaland gobolada eh, mudug ama galmudug hirshabeelle koonfur galbeed dhammaan gobolladaaso dhan way saamays waxay si ba'an u saamaysay deegaanada runtii garbahaarey baardheere ceelwaaq luuq waa deegaanada ugu daran ee ay saamaysay gobolkeeda ay ka saamaysay deegaanada ay jubbada hoose ka saamaysay waa afmadow iyo jamaame deegaanada ay baay ka saamaysay waa oo gobolka baay ay ka saamaysay waa baydhabo magaalada baydhabo buurhakaba bardaale qansax dheere deegaanada bokool ay ka saamaysay waa xudur rabdhuure deegaanada ay hiiraan ka saamaysay waa beledweyne iyo qaar ka mida ah deegaanada hoostago midhal shabeelle waxay ka saamaysay jowhar iyo deegaanada hoostago mudug waxay ka saamaysay gaalkacyo dhuusamareeb iyo cadaado runtii eh, xaaladda aan ku jirno eh, darteed Eh, waxaa mataqaanaa oo ma degdeg nagu timiday oo alniinadu waxay ku dhacday xili ah, mataqaanaa waxuu ahay degdega maalmahaanay runtii ay socotay waxaan runtii gurmad xoogan oo la samayn karo intii la samayn karo ama annagu aan samayno ama hay-adaha nala shaqeey ha sameeyaan waxaa hay-adda maalinta masiibooyinka u suurto gashay inay maanta ay eh, iyadoo kaashanayso hay-adaha qaramada madoobe inay gaarsiiso doon eh, degmada luuq runtii waxaan ugu talagalnay oon diyaarinay raashin nuucyadiisa kala duwan waxaan diyaarinay dawo waxaan diyaarinay marakareeco dabcan gaadiidkii iyo isu socodkii runtii oo xaalad adag ay ka jirto runtii hawshaas wayna haysataa waxaa hadda noo diyaara oo karantood dooman aan rabna inaan runtii gaarsiino meelaha dhiman oo sidii baar dheere iyo magaalooyin lamida ah. laftikeeda luuq laftikeeda waa lagu celinayaa maxaa yeelay hal doon kuma finno waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed baaq halkan uga jeedinno ganacsatada culimmada cid kasta oo runtii aan rabna inay xaaladdan runtii nagala qayb qaadato inay nagala qayb qaadato waxaan saacaddan u taagannahay waxay tahay xaruntii gurmadka degdeg ah oon rabno runtii inaan eh, uga gurmano ummadda soomaaliyeed waxaan soo jeedinaynaa runtii in eh, ummadda soomaaliyeed ay u dhegolnowlaato eh, digniinaha ka soo baxaya hay-adda maalinta mas-uuliyooyinka iyo digniinaha kaloo ka soo baxayo ee maamul goboleedyada ama wasaaradaha maalinta mas-uuliyinka ee maamul goboleedyada waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu hawsha alla noo yasiro waxaan runtii ku dadaali doonaa intii tabartaynu tahay inaan ka jawaabno baaqida soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaliyeed has qabata aad iyo aad a umahadsantiin maxamuud macali cabdulle gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ayuu ahaa oo ka warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyey ee roobka ka da-ay qeybo badan oo dalka ka mida ay sababeen kuwaas oo daadad culus oo ay ku rogmadeen qaybo ka mid mida ah gobolada dalka sidoo kalena fatahaada ayaa ka dhashay webiyada dalka mara waxaana ay saameyn ku reebteen bulshada degan qaybo ka mida ah koonfurta soomaaliya iyo bartamaha dalka ku sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kulan waacana wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu eegnana markan hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ayaa waxa ay maanta gacanta kusoo dhigtay ku dhowaad soddon ruux oo lala xiriiriyey inay ku biiri rabeen maleeshiyaadka al-shabaab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxaa hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka ay sheegtay in ay kusoo qabatay xubnahan oo gaaraya ilaa iyo siddeed iyo labaatan xubnood iyagoo wata gaari hoomey ah oo kasoo ambabaxay deegaano hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose ay ku qabteen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose shan iyo ah in ay doonayeen inay ku biiraan kooxda al-shabaab ayay sheegtay hay-addu waxaana war ay soo saartay ay ku shaacisay in ay xubnahan ay ahaayeen siddeed iyo kaas qof saddex kamid ah ay gaadiidka ama gaariga ay saarayn xubnahan ay wadeen midii uu darawal ahaa labada kalena ay caawiyaal u ahaayeen ama kirshbooyo sida soomaalida u taqaano shan iyo labaatanka kale ayaa isugu jiray sida hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qarankaba ay qoraalkeeda ku shaacisay rag dhexaad ah ama dhallinyaro sida soomaalidu u taqaan kuwaas oo qirtay in loo waday inay ku biiraan ama in la askareeyo sidoo kale caruur ayaa qeyb ka ahayd ama dhalinyaro aada u yaryar oo wiilal ah in ay ku biiraanna rabeen kooxda al-shabaab waxay kusii jeedeen gobolka shabeellaha dhexe sida hay-addu ay sheegtay iyadoo ay maanta ay soo bandhigtay hay-adda nabad sugidii qaranka raggaana la xiriiriyey in ay kooxda al-shabaab ku biiraanna doonayeen iyaga iyo caasigoodii ayaana lagu qabtay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxay hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka ay sheegtay in ay beegsan doonto meel kasta oo ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab markana haddii aynu eegno golaha ama hobolada waaberi waxa ay ka tacsiiyeen geridii ku timiday allaha u naxariistee maarey ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka waxaa ka tacsiiyey geerida ku timiday maxamed xasan barow abwaanada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyadoo hobolada waaberi ay aada ula tiiraanyoodeen qoysaskii uu ka baxay iyo asxaabtii waxa ay tacsi tiiraanyale u direen ehelada iyo asxaabta uu ka baxay maxamed xasan barrow oo in muddo ah fanka ku jiray qaybo ka mid ah bahda fanka ayaa sidoo kale e, ka tacsiyeysay iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed geerida ku timiday maareeye ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka waxaana ummadda soomaaliyeed ay aada u dareemeen in ay e, fanka soomaaliyeed uu ka baxay qof qiimo ku lahaa maxamed xasan barrowna in muddo ah inuu fanka ku soo jiray ayay sheegeen qaar ka mid a ah abwaanada soomaaliyeed gobolada waaberi oo tacsi tiiraanyale u diray dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxa ay yidhaahdeen ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun adaanale xaggaagay ahaan noqosha eebbow qof waliba inuu mowd dhadhamin waan ogsoonnahay qofba maalin buu leeyahay maxamed xasan barrow saaxiibkay wakhtigiisa intaasuu ku dhammaaday ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannatulfirdowsa ka waraabiyo awlaaddiisii qaraabadii asxaabtii fannaaniintii ummadda soomaaliyeed ayaan tacsi u diraynaa waxaana leennahay war ha layska soo cafiyo maxruumkaas ha layska soo cafiyo aniga waa iga cafi inta kalena waxaan rajaynayaa inay cafiyaan ilaahay buu hor joogaa maanta meel aan mar dambe laga dhimanayn ayuu joogaa meel aan camal dambe laga samaysanayn ayuu joogaa ilaahay ha u naxariisto naxariistiisa ilaahay ha siiyo maxamed wakhti badan baa wada shaqaynayna anigii isagu shaqo badan baa soo wada qabannay oo aan ummadda u shaqaynaynay maanta shaqadaasu waxba anfici mayso waxaa anfacaya in la cafiyo iyo wixii uu hormarsaday waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha cafiyo waxay ila tahay war badan oo kale iguma jiro khayr badan baan u rajaynaynaa khayr badan baan u rajaynaynaa ummaddana sabir iyo iimaan allah ka siiyo isagana ilaahay ha u roonaado wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun saaxiibkay walaalkay oo andadoo dhan isaga dhoweyn maxamed xasan barrow waxaan leeyahay qabrigiisa allah u nuuriyo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto waxaan leeyahay jannadii fardowseed allah ka waraabiyo maxamed xasan barrow taariikh nololeedkiisa mid la koobi kara ma aha mana soo koobmayso waxaan rabaa oo keliya inaan u tacsiyadeeyo oo aan ugu tacsiyeeyo koow hobladii waa beriguu ka tirsanaa intooda hadda ila fadhisa iyo inta iga maqanba waxaan leeyahay samar iyo imaan allah naga wada siiyo waxaa kaloo nuugu tacsiyeynayaa xasan cali barrow oo ay faadamo ugu horayso cali maxamed geedi oo iyaga imanka goobtii fadhiya waxaan leeyahay samir iyo imaan allah naga siiyo waxaa kaloon ugu tacsiyeynayaa reer saciid maxamed saciid xarawo oo ay ugu horrayso libin waxaa kaloon u tacsiyeynayaa carruurtiisa xasan shukri iyo nasruddiin aan aad u rajaynayo labada wiil waaban hubaa gabadhan inay timid waan rajaynayaa hadda ay meesha joogto ayana waan u tacsiyaynayaa saaxiibo badan baan waaynay macallimiin badan baan waaynay oo ka horreeyey maxamed laakiin asaga saaxiib nagu dhow buu ahaa isku lood baan ahay ama isku waqti sidaasi darteed geeridiisa waa geeri nagu dhow waa geeri nagu dhow oo xanuunna lagu leh waxaan magacayga iyo kiinaba idinku weydinayaa saxaafada idinkana fan baad tihiin saxaafadda iga soo hor jeedo iyo waabarida dhabarkayga joogto iyo gabdhaha xaggaa ka muuqana dhammaantiin waxaan idin weyddiisanayaa walaalkeen maxamed xasan barrow inaad cafisaan inaa lilaahi wa inaa raajicuun abwaan cabdidhuux iyo abwaan maxamuud xeebow ay ahaayeen oo ka tacsiinayay geerida ku timiday allaha u naxariistee maarey ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka maxamed xasan barre oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran adag saaxiibayaal xogoreysa ayaad maqlaysaan qaybii ugu dambeeya barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali suudaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay war ma haysaane eh. abwaan indha geelloo shabeellada dhexe iyo galgaduud beela degan la hadlay wuxuu yidhi aahey garaabo gaar hore u waleeri waalgoojacadda muxuuga aamusay bow hallaysiyo dagaal waxaan indhaawo lagu waayey amuu yidhi aryaa bashiirow ninkaanu waa ninka dhihi jira allowyaa isgarabshada kolley kale ma guurtaane war horta indha geella ma og eh. maanta garawa ka dhacda yuhuud maatii albaabka iga fur war horta indha geellu winsin sheegasan eh. geleyti gornyooley kabata gabiley halageeyo langeeri jariya warkalamaanay waalida soomaalida inaad tusaale u tiin mar hodhaan arkae abwaanku wuxuu yidhi baadil baad ku socotaan hubaal baabba iyo hooge bidix baad wanaagiyo samihii ugaga bayrteene waa birimigeydadii kuwaad baaska mariseene inaan lagu baraarayn fidnada yaa bilaahiye bilcaan iyo carruur iyo duqow maad badbaadine ma baaluqin ninkaan shalay ka baran berriya saakuune birta waxaad la gaarteenna waa boqol boqoljirhkiinniiye bulshadiiyo waxgaradkoo dhan baan baaq u dirayaaye dhiigga baxaya joojiya walloon lagu bulaalayne war gobayka hildhigeeli weliba kudhimanahay joombaydhano ow eh. birime geysada falastiin eh. inaad bala kuridid maahine beerka jantaya xaydha eh. jeceliya aryaadhaha indhagee lama oga miyaa dadka uu sheegayo in la kala celshay war dadaalkaa la fogaaday warbow buntland iyada arrimeeda dagaalka garowa ka dhacayna haddee wax weyn ma ahayn hadda indhageelle iyo luga geelena hawlu taalla ma ahan goortaa waxaan idin odhan lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay bashiirow anan waliba ka orada faday bushuku jecel baangaa ka rong eh. baahina dheregaa ka rong eh. bilaaheedoo nabadca ka namadayo waxaan dheegi jiray eh. bakar bakar baabuurka ii jooji warwaaqlow dheegiddi ma farahay ka baxday warwaaqlow cuqubadimadeeyaa kugu dhacdo markaad soo tarxiisha adigana gooja caddaa lagaa tarxiilay warbow cabdulla warmaay sida madaxweyne buntland hadda cilmi cusub buu keenay waarma muuse bixi buu iska berajeeyey warwaaqlow taa ilaahay wax kaa odhanahayee hadda deni wuxuu keenay ciyaalkiiyo jiibka inuu jira nagu soo xiro kadibna gaari buruufayo ciidanu hadduu ku soo qaado goortaa marba barxad istaajiyo siyaasiyiinta ka soo horjeedoo dhan ay jaa'ifeeyaaniin laakiin kii ugu daraaoo xataa diinta islaamka aflagaadeeya ayuu manta barxaddii garowa keenay kadibna haddee xabad baa bilaabatay kala orod xun baana hadda ka dhacay hadda sidii beri muqdisho ka dhacday yahuud maatiin albaabka naga furay xaaladu gaadhay warbashiirow mahmaa cusub oo federaalka ku filay waxay odhanaysaa oday ciira cidduu heli karou ciidansanaya aryadhaha anigoo horta waxaan balla yaabanahay lebiska ciidanka shacab looma ogolaa jirin hadda derajada ciidankuna waaba kasii darreed digaarkan kabtan ayub la baxanahee jaranaa loo soo xiray hadda ka horna nin shabaabahoo kornaylahoo ditoor fanax la yidhaa waanunkii aragnay markii la eeday hayanahee xataa garaadaha isagoo xiran inuu beledkiis ka dhexdhex mari jiraa la sheegay mugga lebiska iyo derejada ciidanka ciddi doonta miiska soo gashahee waa la yaabe cabdulow daraja waaba yar tahaye ree garowe waxay madaxweynaha lagu wada wiilka alloora jannankaas walaajay dekareetuway tanan xidhataya benjiblaysat joogta iska joogtaya waa yeelkadaay warkalamaanay war ma haysiin anigu maanta waxaan ogaaday reer puntland inay yihiin dad nabadeed balaayana ma fiicna cid ku oradaana faa'iide kama keento maanta markay wax yaroo rasaasii barxadda garowa ka dhacday siday shacabku meesha u banneeyeen ugana xumaadeen aad baan uga helay ilbaxnimadaasna waa ku aqaanin aryaadhaha waayahan waxaan arkaya dad meeshi balaaya ka dhacda kusoo xoomaya siday u fiirsadaan reer garowe haddii aanan balaayo baydkayga kaa geliney may dhaheen war kurinka yutubka geega madil kujijibi usugo meelsalootan oo shiid korjee inti fadheedi usugo jananjayna labisanya qudbadjeedii <laughs> hadda jiri bay soo weeradhay yeeri waar hadduu jana yahay muxuu yuutub ku falaya warmaw jananaa sheego markii maxkamadda la soo taagay hadda jananimadu waa naaniis baa la yidhi hadda ayuubna maa ku qaadataa nin war maanta waxaa la yidhi kabtan ayuub yargi la socdaba waxaa ku dhacay ibixiyo ibixiya war ma ahana waxbaabaa lahay baanlehayga yaacay waxbaa baanlehayga yaacay aa ku dhacday aryaadhahaasa midhay cabdullana wuxuu yidhi how makriyo waaraan meel leehayd maleesaga makriyo waaraan meel leehayd maleesaga marakaca warkalamaanay war mahaysaana waxaa la yidhi weli sidii baa loo xasuuqayaa dadkii reer falastiin magaaladii qasana sidii baa loo burburinayaa ilaa hata reer galbeedku walyako hore u haysinyeena falastiin madaxweynihii hore maraykanka barack obamana wuxuu yidhi toddobadii oktoobar wixii xamaas ka samaysay gudaha israa'iil wax laga xumaaday ahaayeen laakiin waxa israa'iil ka bacdi samaysay wax la aqbali karo ma aha hadal laakiin ka jartoobad dheegda lagdabi ka hoos duugun qurbo wasiirka dhaqanka israa'iil hadda wuxuu yidhi ooma israa'iil aaba dhaqan wasaaradu ka shaqaysa leh waa dhaqankaa noocyo badane ninka hadalka u dah qurbo hadalka iga dhexgelin wasiirku dhaqankiisu ka hadlay wuxuu yidhi waxaa noo qorshaysan hal bama atomika inaan qasa ku dhifanno war qaso walba mangraabane ee kudhuufaden yoon la kudhuufadu doone aryaadhaha nukleer haddii la rido iyo haddii la iska dhaafaba qof qofka ajashiisu dhammaata noolaamaaye allah allaha u naxariisto fannaankii maxamed xasan barrow hadda maareeya ku-xigeenka tiyaatarkana waa ahaay waar cabdulow barrow waxaan ku xasuustaa ruwaayaddii ahayd waa maadees adduunyadu dadkuna way matalayaan waxaana ka mid ahaa ruwaayadda heesaheedii maalmihii qaar baa dambeeye maalmihii warbowa saaxiibkeen waha allah u naxariistay waxaan ku xasuustaa hambarey iyo hambilal maxaa kala haysta oo warbarow ilaahay naxariistaan nin waliba ka dheegi jiray ka hasuusaday hasjeeni eh. dabbaa eh. eh. hooska nool weli aan idina demi karin waredhaaye hees lagu xasuustaa maanta waxba uma gashee maxamed xasan barrow allah u naxariisto aryaadhaha war idinkoon ku daalin maxamed xasan barrow waxau ku dhinta allah u naxariistay nairobi khamiistana la aasi doonaahaa la yidhi marka ajashii dhammaataa ifka joogi maysee ehelkiisi iyo owlaaddiisi iyo qaraabadiisoo dhan samir iyo iimaan allaha ka siiyo asagana ilaahay ha naxariisto naxariisto jannatulfardowsaha ku macsuumo dumarkow ka tegayo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war waxaa layidhi nimco kastaa nusqaan leh meelo badan oo ka tirsan gobolada soomaaliya oo gobolka gada ugu daran yahay dad badan ayaa daadadkii go'doomiyeen qaarna waa qaadeenaa layidhi haddii nimcadii iyo roobkii rabbi keenay deegaankii labadaas ay u qurxiyeen oo u barwaaqeeyeen ma malayn kartid degaankii dadka lagu masiibeeyey allah ka badbaadiyo laakiin waxaan ku talinayaa soomaalida dowlad iyo shacabba dadka biyaha dhex taagan oo waddooyinku u furayn sidii loogu gurmo karo ha loogu gurmado oo yaan la fiirsan iyo iyo maska iyo dadka isdhex taagan tuufaanku qaadiyo waa sahal dabayishuye waryandaad kunala tegin warnamiya ummada ilaahay badbaadiye laamigii baydhowjanaa olisheegii miyan walkabadan inoolika dhisi eh. geekata daadkiagaaday meellakweydii awma leh brofesor eh. yahaya caamirna eh. weliba erey beesada jidkuunlika dhisi weliba dhiibay midoowa yurub welina kumid ada deenta soomaali lakufadaw marka lan welba ka hisaabtamooy bere lacagdiuslakafadaw meelikabati haryadhaha anigu waa yaabeeji dadkan beledkeeda adad ku qaadi hay haayaan dadki dhisay maa lagula xisaabtamo xay tahay haday been sheegeenoy lacag beena qaateense maa la soo xirxiro war beesada tumaiyi sagaalgacmoodaha marti tiidii oo labaatankahayta ay lagobadeen maadan maqalqawda maqashi waxna haw qaban war soomaalidu hadday xisaabtamayso qarash eh. badan baa lagu xisaabiyaa waxna looguma qabto war walla weyne mar hore miyaan la odhan eh. adaamogo hurdi eh. soomaaliya waa mashruuc warwaad hadda waxaad iska ilowday dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war muusan iloobina taladiiyo sii indhaxun buu arkay war digtores aadna waxay tidhi somalilan cidna u mayso xaggee u duulaysaabay tidhi haddii dayaxii la tegey haddii dadku hore u oh maray maan dadaallo oo oh ku dayanno dadaadeenninaga tagti war bashiirow oh ku dayo buntland ku dayo adna ma ka wareegti war aakhirka waalida isugu tegaysaa reer galmudug way dhaan maanto kalene madaxaana furan fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo dabaa hooska noolaan cidina damin karin dabaa hooska noolaan dadweynaha iyo doonistiisii haddaad moodiddoqyohow dagaalkii dadweynaha iyo doonistiisii inay saas saaskudiga rogan oo ay dib ugu noqon inay saas ku diga rogan oo ay dib ugu noqon dabaa dabaa hooska noola cidina damin Bye. dib ayaa u celin karaa oo taariikhda dadi karaa dumbuq nagu xukumi karaa oo nagu dulayn karaa dumbuq nagu xukumi karaa oo nagu dulayn karaa dabaa hooska noola aan cidiina damin karin dabaa hooska nool weli

nool moodi darajadu daleel yaal inay tahay dadkeedii ka maqan yahay darajadu dhaleelyaal inay tahay dadkeedii ka maqan yahay miyaan dacar lagu marin oo aan lagaa dirin miyaan dacar lagu marin oo aan lagaa dirin dabaa hooska nool weli aan cidiina damin karin nool weli ardeeradami karin dabaaooska nool weli ardeeradami karin dabaaooska nool weli ardeeradami karin